بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wuxuu mualifku inoo sheegay inuu xadiiska munqaطicay min aqsaami daciif ka mid yahay maadaama oo laga waayey shardi shuruudii qabuulka ka mid a oo ah maxay itisaalu sanad waxaa kaloo kuu tilmaamay sanadkiisi maadaamaanu mutasil ahayn qofka maqan waxaa dhici karta inuu midh noqdo inuu ka bato soo ma waxaa dhici karta oo aan la ogeyn la garan maayo qofkaa maqani ma hiqa mise waa daciif sidaa ogeed inta aan qofkaa la ogeyn xadiiskaasi daciif baaanaya haddii la ogaado qofkii waasitadii maqneed la garto <clears throat> dee waasidadaas marka la diraaseeye la eego raawiga xaalkiisa marka la eego wixii uu muto ayuu xadiisku sixadiisu ku xidhnaanaysa waadix ma haddii uu daciif noqdana de xadiisku daciif marduud u noqonayaa haddii uu raawigaasu noqdo waasidadii marka la ogaaday uu noqdo waasido xadiiskiisu maqbuul yahay ama uu xasan yahay ama uu saxiix yahayna dee wixii muta ayaa lagu xukumaya qaala imaamu axmed wuxuu yihi raximah llah mihaalu munqaic buu sheekhu sheegaye imaamu axmed wuxuu yihi raximah llah ilaahay u naxariistee xadaanaa wakiicu baa noo waramay qaala wuxuu yihi xadaanaa cali bni caliy bni rafaaca ayaa noo waramay can ilxasan buu ka wariyey can abi muusa abi muusa abi muusa alashcari radia allahu canhu abi muuse haddii la ilaaqo dabaqada saxaabada waa iyo waa abi muusa alashcari la soco cabdullaahi haddii la ilaaqana waa Hmm. waa cabdillahi bn mascuud <clears throat> haddii cabdillahi la idlaaqo aan waxba lagu darin dabaqadda saxaabada almacniyu bihi cidda loo jeeda waayo waa cabdillaahi ibn mascuud alhudali abu cabdiraxmaan alhudali eh, radia allahu canhu wa can saa'iri asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waay <clears throat> abi muusa ayuu ka wariyey xasan albasri qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama saxaabada radia allahu canhum marka lasoo qaado in radia allahu canhum la yidhaahdo xaggee bay asalka ku haysa xagge laga keena ha ya saabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waradaa canhu halkaasa laga keena nasu naska iyo nusuusta lamidka laakiin dee way banaantahay in culimo kale lagu ilaaqo radi allahu canhu way banaanta haddaad maqasho haddaad maqasho sheekh dadka wacdinaya ale imaamu shaafici wuxuu yihi radia allahu canhu hays imaam imaamu shaafici u saxaabi u haysta ya hays imaam imaamu shaafici saxaabi u haysta radia allahu canhu waa duco laakiin waa duco ilaaqeeda ahlulcilmiga agtooda mashhuura ay ku noqoto in saxaabada rasuulka lagu ilaaqo waadix haahi can abi muusa alashcari qaal radia allahu canhu qala wuxu ui qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam yucradu annaasu dadka ayaa lasoo bandhigayaa yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaame alaaa caradaatin saddex bandhig saddex meeloodbaa dadka acmaashoodii lagu soo bandhigay yucradu nnaas ay acmaalu nnaas yowma alqiyaama alaaa caradaat fa amaa caradataani fa jidaalun wamacaadiir laba cardo laba bandhig waa muran iyo cudur daarasho oo waxa ay ahlucilmiga qaarkood yidhaaheen waxay isku dayayaan yucradu nnaasu dadka waa lasoo bandhigayaa yowma alqiyaamati halaasa caradaatin baa lasoo bandhigayaayo saddex bandhig bay dadku marayaan iyo saddex baaritaan saddex da dacwo ku oogid ayay marayaan laba cardo waa ji laba laba bandhig waa jidaal muran iyo macaadiir iyo cudur oo bini aadanku waxay isku dayayaan waxay isku dayayaan inay murmaan marka hore oo ay ka murmaan waxa loo qabsaday inay sameeyeen waxay is murma dabadeedna way socon waayeysa ta dambe haddana waxay soo markay arkaan in xaaladdu ku caddaatay ayay waxay samaynayaan yani cudurdaarasho khataa baan u sameeyey camdi umaan samayn sahwi bay dhacda eh, tawaawaca ka badan wa ama haalisatu ta saddexaad miyaa xujada la isku ogaya ta saddexaad iyada fa cinda dalika mar fa dalika agteeda iyo waktigaas ay ta saddexaad dhacdo tatiiru suxufu suxuftii ayaa duulaysa fi lydi nin walba saxiifadiisi iyo wixii laga qorabaa iyada oo muwafana oo aan wax dulmiya ku jirin oo aan wax mugdiya iyo wax eh, maaragtay dulsaara iyo wax maaragtay nuqsaana midna aan lahayn ayaa farta laga saaray nin walba markuu saxiifadiisii malaa'igta ka qoreen akriyo ayuu waagu ku beriyaa dee xujadii baa lagu ogay soo ma nebigu wuxuu ihi waxaa laga wariyay nebigu inuu ihi fa aakhidun ay fa minhum iyagu ka mid ahaaday dadkii aakhidun mid kitaabkiisa ku qaadanaya biyamiinihi oo badbaadaya oo jannada iyo khayr helaya wa aakhidun wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday aakhidun mid qaadanaya bishimaalihi ku qaadanaya sidaas hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa in dadku ay saddexdaa bandhig marayaan maalinta qiyaamaha iyo waktiga xisaabta cardigana dee qur-aanka alla ku sheegay yowmaydin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya markaa cardiga qur-aanka alla ku sugan lakiin xadiiskani wuxuu sheegaya inuu cardigaasi yahay alaaa caradaat bal aynu sixadiisa heegno fahada xadiiskaasi isnaadun daciif fahada kaasi isnaadun sanadka aynu sheegnay imaam axmed xadiiskaa uu ku wariyey isnaadun isnaad weeyaan oo daciifun daciifa oo aan sugnayn muxuu daciifu noqday liinqiaacihi waa inqiaaciisa mutasil maaha linqiaacihi go uu go-an yahay ee aanu mutasil ahayn falxasanu inqiaaci baa la cadaynaya markaasu wuxu falxasanu xasan lbasri lam yasmac xadiiska kamuu maqal min abi muusa abi muusa alashcari falxasanu xasan albasri lam yasmac waxba kamuu maqal min abi muusa radia allaahu canhu xasan albasri abu muusa waxba kama maqal waxba kama maqal xadiiskan imaam axmed baa wariyey wuxuunu ka warinayaa min shaykhiisii wakiic bnu jarax aruaasi soo ma wakiic ibnu jarawakiic ibnu jaraax aruaasina ah, eh, waa dee waa axadu awciyat اlcilmi wa aimati اlxadiidi wasunna waay waxaynu ka soo naqlinay wakiic waxaynu ka soo naqlinay intuu nin majliskiisa ugu yimi inuu inuu aflagaadeeyey dabadeedna xasanu iskaga aamusay Eh, cafwan waa kiic iskaga aamusay ya dabeedna waa iskaga aamusay markuu ninkii iska tegey ayaa ardaydiisi ku yidhahdeen ninku de wuu kaa gardarnaayo maxaad isaga celin wey muxuu ku yidhi walima tacalamna alcilma idan haddaanu jaahil kasta la magaranaysa la duryamayno waxaanu cilmiga u barana aanu cilmiguna qabanayno waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaaman waay wuxuu leeyay wakiic xadaanaa cali bnu cali ibnu rifaaca ninkaa waxaa la dhaha cali bnu cali ibnu rifaacat arifaaci alyashkuri abu ismaaciil albasri baa la dhaha culimo waaweyn baa wax ka qaadatay culimo waaweyn ayaa wax ka qaadatay imaam ibn maciin iyo daarimi addaarami alimaam ibn maciin iyo daarami iyo abu zurca waxay yidhaheen waa iqo axmed iyo nasaa-ina waxay yidhahdeen laa ba'sa bihi ama laysa bihi ba'sun sufyaan ibnu saciid athawri cabdullaahi ibnu mubaarak cafaan ibnu muslim abu nucaym fadl ibnu dukayn iyo aimo kale wakiic ibnu jaraax iyo aimo kale ayaa wax ka wariyey ayaa wax ka wariyey inay aimadaasi cilmi ka qaateen ay arday u noqdeenna waxay tilmaamaysaa dee inuu nin ahlucilmiya oo waxa weeyaan mudan in cilmiga laga qaato u aha waxaa la yidhaahdaa abu ismaaciil alyashkuri cali bn cali alrifaaci albasri waxaa la yidhahdaa kana xasana الsawti bاlqur'ani faadila fi nafsihi qur-aanka markuu akriyo nin aada u cudmacaan macaan buha aada iyo aad waxaa u ammaanay abu daawuud sida ajuriba uu ka wariyey <clears throat> waay xadiiskan haddaba cillada gashay waxa weeyaan ahlucilmigu inay tilmaameen inaan xasan albasri abu mus in xasan albasri iyo abu muusa alashcari cidi dhaxayso waayo de xasan albasri abu muusa alashcari waxba kama maqalba ahlulcilmi badan ayaa sheegay oo tilmaamay cali bnu madini abu xaatim araazi abu zurcat araazi daara qudni ayaa tilmaamay inaanu xasan albasri waa taabici soo ma inaanu abu muusa alashcari waxba ka maqan bal abu zurca wuxuu yidhi alxasanu lam yara abu muusa alashcari asla xasan albasri abu muusa alashcari muu aragba iska day inu wax ka maqlo iska day inu wax ka wariyo maa ra'aahu soo ma kala so sooma kala foga labada xaaladood hebel hebel wuu arkay ama magaal isku magaalay ahaayeen ama way isa soo gaadheen ama meela qaar bay isugu yimaadeen laakiin waxba may kala warin iyo hebel hebel mabuu aragba sooma kala xeel barda ya hay waay walaada muxadisiinta dadka qaarkood oo arag wax ka wariyey miyaad ku riyootay bay ku dhahdeen waxay ku dhahdeen lacallaka ra'aytahu fii ru'yaak ya aw fi lxulum inaad kuriga laga yaaba dhahan iyagoo dee tilmaamaya waxa weeyaan waxa uu sheegayaa inaanay saxayn xadiiskan kadalika waxaa laga wariyey isagoo ah min xadiisi xasan albasri can abi hurayra aydan ahlulcilmi waxay tilmaameen inaanu ansixin isaguna inaanu isaguna ansaxaynin ayay tilmaameen bacd ahlilcilmi waxay u xadiiska laftiisa inqitaaca waxaa u dheer ikhtilaaf laysku khilaafay sidaa awgeed ayaa ahlulcilmiga qaarkood daraqudni iyo xaafid ibn xajar iyo waxay tilmaameen xadiiskani inuu mawquuf yahay mawquuf inuu yahay oo min qowli abu muusa alashcari uu yahay ayaa ka xoog badan inuu yahay maxay inuu marfuuc yahay ayib xadiiskan iminka maxaynu inagu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa riwaayat arafci hal hiya saxiixa hal hiya haabita soo ma laakiin ahlulcilmigu waxay tilmaameen riwaayadaas rafcigu walow yaanay ansixinbe inuu xadiiskani sanad xasana lagu wariyey isagoo mawquufa oo cabdillahi bn mascuud wariyey daaraaqudnina wuxuu tilmaamay kan abi muuse laftiisa inuu waqfuhu asaxu min rafcihi sidaa awgeed waxaanu leenahay xadiiska ahlulcilmigu waxay isla ogolyihiin inaanu marfuucan uga ansixin nebiga sala allah alay wasalam ma wuxuu yihi xaafid bn xajar akhrajahu lbayhaqiyu fi lbacfi kitaabkiisa albacf bisanadin xasan can cabdillahi bni mascuud mawquufan can cabdillahi bni mascuud mawquufa waa hagaag marka miaalkaasina halkaas ayuu sheekhu ku dhameeyey idan ahlulcilmiga tilmaamay inaanu xasan albasri abu musa ashcari waxba ka maqal waxaa kamida cali bnu madini waxaa kamida abu xaatim araazi waxaa kamida abu zurcat araazi waxaa ka mid a ah daaraqudni intaaba uu ku sheegay falxasanu xasan lam yasmac waxba kama maqal min abi muusa radia allahu canhu qaalahu waxaa sidaa yidhi ibnu cali bnu sheekhu man sheekhu man sheikhu lbukhaari wakayri ayib wa xaatim araazi wa abu zurcat araazi kama fi lmarasiil sida maraasiilsha ku sugan libni abi xaatim sida abi xaatimba uu kaga soo guriyey waxaa weyaan kitaabkiisa almaraasiil wadaara qudniyu baa sheegay warkaa fi sunani kitaabkiisa sunan ayuu ku sheegay ya waa hagaag marka halkaana sheekhu wuxuu ku sheegay miaal kamid a ah amhiladii maaragtay munqaica ayuu ku sheegay xadiiska munqaicahi haddii la helo sanad aan sanadka ahayn oo mutasiluu yaho waasidadii la sheegay waasidadiina ay caddaato waasidada udhaxaysa mushal ashcari iyo xasan basri la sheegay waasidadiina ay noqoto waasido xadiiskeedu maqbuul yahay muxuu xadiisku noqonaya marka maqbuul buu noqonaya xasan ama saxiix buu noqonaya soo ma haddii waasidadii la helo sanad kale oo lagu sheego waasidadii ay noqoto daciifna hadday waasidadiina daciif noqotona dee daciif marduuda ayuu ayuu noqonaya qaala almualifu eh, xafidah llah almucdalu nooci nooc kaloo anwaacdii kamida xadiiska daciifkaa ku sheegay almucdalu kii waxa weeyaan la garan waayey xaalkiisa weeye mucdal waa kii la cadilay almucdalu mucdalku bifatxi saadi marka la akriyo cafwan bifatxi daadi marka daadkii la akriyo almucjamati daadka dhibicdale marka la fatxiyo oo mucdal la yidhaah oo aan la odhan mucdil mucdan la yidhaaho min arubaaciyi baa laga keenaya almutacadi rubaaci mutacadiya waa aan laazim ahayn yuqaalu waxaa la odhanaya acdalahu waa uu xanibay fahuwa isagu mucdalun mid la xanibay weeyaan wa cadiilun mid xaniban weeyaan marka mucdal xagge laga keenay waa ism mafcuul waxaa laga keenay ficil rubaaciya oo mutacadiya soo saa maa rubaaci mafcuul qaadanaya tacaddi soo saa macneed yatacaddaa ilaash yatacaddaa ilaash ilaa mafcuul laazimkuna waa maxay ficilkaan ficilkaan mafcuul u baahanin ama u tacadiyin soo ma marka acdala awsaantii rubaaciga maxaa ka mid ahaa afcal baa ka mid aha soo ma acdalahu fa huwa mucdalun wacdiilun saas markaa w saasuu ku yuri waa min almutaadi min arubaaciy mutacadi huwa xadiiska mucdalka ahi taasi waa luuqaad ahaane xadiiskaa la cadinay hebel hebel lagu cadinay soo maad maqan huwa xadiiskaa xadiiskaa mucdalka ahi ee warkiisu uu qarsoomay maa xadiis weeyaan saqada uu ka dhacay min isnaadihi sanadkiisa raawiyaani laba raawi baa ka dhacay fa akaru iyo wax ka badan baa ka dhacay cala tawaali si isku xigay u maqan yihiin laba raawi baa xadiiskaa ka maqan wlmucdal saaqidu minhu naani wamaa ataa mudallasan nawcaani waxaynu nidhi halkaas qeyd baa lagu xidhaya wlmucdal saaqidu minhu naani ay cala tawaali soo ma waa xadiiskaay laba ka maqan yihiin si isku xigana uga maqan yihiin laba raawi oo ruwaadiisi kamida ayaa maqan oo aan la sheegin oo la magac dhigin marka maxaa la isla doontay laba raawi oo aan wakti dheer udhexeeyo ayaa isku xiga marka qofka mutamariska ah ee ruwaadda iyo siday wax u kala qaateen iyo wafayaadkoodii zamanaday noolaayeen dabaqaadkoodii garanaya markaba uu soo saaraya hebel iyo hebel inaanay inaanay soo gaarin oo dabaqadoodu kala fogta soomart ha wasawaaun waxaa isku mid a ah kaana ahaaya sakdigaasi min awalilisnaadi labadaa raawi sanadka awalkiisa ka dhaca aw min wasatihi ama dhexdiisa ka dhaca aw min aakhirihi ama sanadka aakhirkiisa ka maqnaada haddii la ogaa haddii ay caddaatay in laba raawi maqan yihiin cala tawaali si isxigina u maqan yihiin labada raawi sanadka darafkay doonaan baa kaga jiraan ama wasadka ha kaga jiraan ama awalka maaragtay cidda warinaysa ee soo saartay ha kaga jiraan xaggiisa ama ha kaga jiraan aakhirko jihada saxaabiga ah ha kaga jiraan ya xadiiska mucdal ayaa la odhanayaa mucdal waa kii la cadilay kii warkiisa maaragtay la qariyey wey xukmu lmucdali huwa mucdalkii min anwaaci lmunqaici xukunkiisu waa maxay xukunkiisu waxa weeye inuu min anwaaci lmunqaici ka mid yahay wahuwa shadiid dacfi waxaanu ka mid yahay wahuwa isagu shadiid dacfi dacfigiisu mid uu daran yahy wa waa waa min anwaaci daciif waana min anwaaci اlinqiطaac waxaanu ka mid yahay anwaacda daciifka kuwooda dacfigoodu daranyuu ka mid yahay leesh imise qofbaa maqan dee ugu yaraan labaa maqan soo ma dee inuu sanadka hal qof ka maqan yahay iyo inuu laba ka maqan yahy way kala daran tahay labadin aan aan la garanayn aan la garanayn ma macuduulba aan la garanayn ma dabdigoodii iyo xifdigoodii aan la garanayn cadaaladoodii iyo ammaanadoodii aan la garanayn aan mararka qaarkood la garanayn ma xataa magacantoodi so ishkaal ma ya wahuwa isagu shadiidu dacfi dacfigiisu miduu aada u daran yahi isaga ayaa ka daran munqadici xagga dacfiga daciifku waa wada daciif laakiin dacfigu wuu kala daran yahi de culimadu waxay daciifku oo qofka oo qofka xanuunsanaya oo kale ayuu la mid yihi qofka xanuunsanaya qof waa bukaan socod midna waa dhuliyaal midna labada udhexeeya saaxad garate maa marna waa marna dhulka udhacaya marna u kacaya mid waa mid waa wuu xanuunsanayaayo xanuunkiisu waa isagoo xanuunsanayo haddana soconaya waxa weeyaan danihiisi qabsanaya kaa soconaya laftiisu waa maraatib de mid baa maalintii o dhan iska ordaya habeenkii un xanuunka ugu darayay mid baa qadar yar socon karaya mid fadhiga iyo istaagga midna karayo midna aan karayni dadka xanuunsanaya ma isku wada daraja saasoo kale ayuu daciifku isagoo wada daciifa ayuu haddana darajaad yahay walihaada aswacu anwaacu daciif aswacu anwaacu daciif waa maxay waa xadiiskee ya waaryaadhe anwaacu daciif aswauhaa kooda ugu xumi waaki maxaa la dhaha habaina habaina almawduuc waan maqlay haye mawduuc wax ka daran mayta may waa sharu anwaaci addaciif waynu soo mara wuxu wawa shadiidu dacfi weeyaan laa yasluxu uma suubanaayo laa yasluxu uma haboono bishawaahidi shawaahidi iyo walmutaabacaati xadiiska waa xadiiska waxaan nihi shawaahid iyo mutaabacad baa lagu xoojiyaa soo may noodhan waxyaaba u markhaati kaca waxyaabaha xadiiska lagu xoojiyana qaybna shawaahid baa la dhaha qeybna mutaabacad ba la dhaha soo ma mutaabacaadki iyo shawaahidii ma gelayo xadiiska mucdalkaay xadiiska mucdalkaay mutaabaca iyo shaahid midna ma galo macnaheed waa maxay de isagiibaa xaaladiisu dacfigiisu daray ilaa an tatabayana inay caddaato alwaasidatu waasidadii iyo intii maqnayd inay caddaato mooyaane biduruudin ukhraa duruq kale ku caddaato oo fa yuxkamu caleyhi dabeedna lagu xukumo bima ystaxiqu wuxuu mutaysanayo oo min qabuulin aw raddina ama min sixatin aw dacfina somaadgari hadii waa sidadii lasoo helo markaa waa sidadaa la daraasaynaya waxaa la eegayaa raawiga dabdigiisa iyo cadaaladiisa ayaa la eegayaa labadaasi kolba wixii uu xaalkiisu noqdo ayaa lagu xukumaya miaal mucdali weyaan ma miaal mucdali mucdalka miaalkiisa maa akhrajahu wuxuu soo saaray weeye hmm ma akhrajahu waa xadiiska uu soo saaray abulxasan alkhilaci caalimka la ydhaha abulxasan alkhilaci wuxuu dhintay afar boqol iyo labayo sagaashankii qaadi buu waxaanu waxaana waxaanuu ka mid ahaa culimadii waxa weeyaan musnidiintaha musnid diyaar diyaar almisriya fii waqti ayuha hay abulxasan alkhilaci fi lfawaaid kitaabkiisa alfawaaid alcishriin ayuu ku soo wariyey xadiisku kusoo saaray weeye wlbayhaqiyu bayhaqina uu kusoo saaray fi dalaaili dalaail nubuwa kitaabkiisa uu dalaail nubuwa kaga hadlay kitaabka maaynu ka sheeg maaynu nii kitaabka faadaynu ka sheegnay yaa garanaya faadaynu ka sheegnay dalaail nubuwa lilimaam bayhaqi waxa uu ka mid yahay waa min afdal اlkutub اlmualafati fii baabihi waa kitaab baabkiisa ku ah aslun oo min axsan اkutub in lam yakun axsanaha haddaanu kitaabka ugu fiicanba noqon wbayhaqiyu ma arajahu miaalka mucdalku ma xadiis wey akhrajahu abulxasan alkhilaci fi lfawaa'id uu kusoo saaray fawaa'id alcishriin abulxasan alkhilaci waxa afar boqol iyo labiy sagaashan buu dhintay waana waana culimadii waxa weeyaan waxa weeyaan ree masar ee macruufka ahay waxaa la odhan jiray ama loo yaqaanay musnid addiyaar ashaamiy addiyaar almisriya fii waqtihi wlbayhaqiyu bayhaqina uu kusoo saaray fi dalail bayhaqi goormu dhintay hmm. bayhaqi goortuu dhintay yaa garanay alimaam albayhaqi raxima allah afar boqol iyo sideed iyo konton buu dhintay afar boqol iyo sideed iyo kontonkii hijriga fi dalail dalaail nubuwa kitaabka la idhaha ayuu ku wariyey min ariiqi alfadl bni xubaab qaala wuxuu yihi fadl bnu xubaab samictu ninka la dhaha cubaydulaahi ibnu maxamed ibnu caaisha oo loo yaqaanay ibnu caaisha ayuu caan ku ahaa ama cubaydullaahi alcayshi ayuu caan ku yahay yaquulu isagoo laan maqlay lamaa qadima rasul lamaa qadima rasuulu llahi sala la alay sl nebigu markuu soo galay almadiinata madiina jacala alwalaa'idu caruurtii waxay gudagaleen yaqulna inay yidhaahdaan iyo dhallinyartii alaca albadru calayna min aniyaat اlwadaaci wajaba الshukr عalayna ma dacaa lilahi daaci alaca albadru calayna alaca waa soo baxay albadru xidigii iyo waxa weeyaan kii mudna oo ay nebi maxamed sala اllahu alay waslam uga jeedaan calaynaa wuxuu nagaga soo baxay ayuu nagu soo baxay min aniyaati اlwadaac ya waxa weeyaan halka haniyat lwadac ledhaa ayuu nagaga soo baxay waay goshaa ledhaa haniyat ee buurta bur buur maaragtay gol buureed wey wajaba shukru calayna w shukri waa nagu waajibay wajaba waa nagu waajibay ashukru shukr calayna annaga maa dacaa lilaahi daac intay inta qof alla diintiisa ku baaqa oo ku baaqayana shukri weyn baa anaga nagu waajibay haddaanu ansaar iyo reer madiina aanu nahay xadiiska saa sheegaya waa xadiis uu mashhuur ku yahay oo wariyey cubaydullaahi ibnu maxamed ibnu caaisha oo loo yaqaanaba nin alcaaishi ama alcayshi eh, ama ibnu caaisha loo yaqaano waxa uu tilmaamayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu madiine yimi in lagu soo dhaweeyey markuu soo hijrooday madiine soo galay in lagu soo dhaweeyey qasidada qasidana waa qasida mashhuura sooma alaca albadru calayna min haniyaati lwadaaci maa dacaa lilahi daacin wajaba ashukru calayna maa dacaa lilahi daaci ayuha almabcuudu fiina jiita bilamri hay qasiidadaasi bal ma sugantahay mise ma sugnaa aynu eegna sheekh wuxuu yidhaha qasiidadaas waxaa asaaniidda lagu wariyey ugu qawisan sanadkaa u sheekhu sheegay markaasuu sheekh wuxuu yihi hada isnaadun daciif kaasi waa sanad daciifa liannahu mucdalun maxaa yeelay waa sanad mucdal ah haahay waa arrintiisu aada u aada maaragtay u qarsoon tahay fa cubaydullaahi ibnu maxamed ibnu caaisha cubaydullaahi ibnu maxamed ibnu caaisha alcaa'ishi ninka la ydhaahda min atbaaci taabiciin buu ka mid yahay taabici maa xataa waa min atbaaci taabiciin qoladii taabiciinta ka dambeysay wey dabaqaadka waxay culimadu yidhahdeen waa saxaabada waa dabaqad taabiciintuna waa dabaqad atbaacu taabiciinna waa dabaqad idan hada rajul waa dabaqadii misaan dabaqadii saddexaad buu ka mid yahay soo ma wa riwaayatu culimadu waxay idhaaheen waa min mashaayikhi axmed wa abi daawuud imaam axmed iyo abi daawuud saaxibu sunan ayaa ardaydiisiiya ahlulcilmigu waxay dhahen wuxuu dhashay boqol iyo afartankii kadib buu dhashay boqol iyo afartankii goor goormuu dhintay laba boqol iyo sideed iyo labaatanki hijir cubaydullahi ibnu maxamed ibnu caaisha waxa uu dhashay laab waxa uu dhashay bacda alarbiciina wa mia boqol iyo afartankii hijriga kadib buu dhashay ninka boqol iyo afartankii hijiriga kadib dhashay ma goobjoog buu ahaa alaca albadru calayna waryaaa ah. isla haysanaa horta ninka boqol iyo afartankii hijiriga kadib dhashay ya ma goobjoog buu ahaa alaca albadru calayna nacam may horta goobjoognimo iyada warkeeda halkaa ku reeb idan markay inuu goobjoog ahaa halkaa ku hadho maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay maadaamuu war aanu isagu xaadir iyo goobjoog u ahayn werinayo dee cid buu ka qaatay warkii soo maha oo uu ka maqlay ayib ciddaasi markay ugu yartay waa laba qof waayo isaga iyo iyo nebiga sal allahu alayh wasalam mise dabaqa udhexeeya dee taabiciintii iyo dabaqati saxaaba udhexeeya marka markay ugu yarta waa maxay waa laba qof waa markay ugu yarta waabay dhici kartaa inay ka badato cidda isaga iyo waxa weeyaan de saxaabada udhaxaysa isaguwa min atbaaci taabici sidaa ogeed ayaa aimadu waxay tilmaameen haadihi alqasiida inaanay lahayn sanad tahbutu bihi laysa lihadihi اlqasida sanadu tahbutu bihi bicilmillah xagga sugnaanta iyo sixada qasiidadaasi ma laha ama looma hayo wax caddaynaya inay sugan tahay markay ugu yar tahayna cubaydullaahi asanideeda waxa ugu qaweysan sanadkaas cubaydllahi ibn maxamed ibn caaisho kaana laba qof baa markay u yartahay ka maqan waay sheekhu saasuu kuu yihi facubayd llahi ibn maxamed ibn caaisha min atbaaci taabiciin wey wa riwaayatu hada alxadiis can inabiyi sala allahu alayh wasalam mucdalatun ay riwaayatun mucdala waa riwaayad mucdala oo laba qof ugu yaraan ay ka maqan yihiin ugu yaraan ay ka maqan yihin hay labada qofe ka maqan waxa weeyaan dee atbaacu taabiciin maadaama isagu mid yahay ka kamid yahay inuu qof atbaacu taabiciintii kamida ka maqlay qofkaasina qof taabiciintiisa ka maqlay qofkaasina ka maqlay qof saxaabadii kamida ya marka waa waa ishkaal labadaas labadii qofna la garan maayo ciddii uu ka maqlay la garan maayo isna goobjoog mu hayn oo waa wada mustaxiil inuu goobjoog noqdaa ma hadda sheekh sida awgeed baa ciraaqi bayhaqi xaafid ibnu xajar sheikh اalbani aimo kale takhiriin mutaqadimiin bale waxay tilmaameen hadihi اlqisa inaanay laysa laha sanadun yuhbituhaa ama tahbitu bihi sanad saxiix ay kusugnaa ku sugan tahay inaan lahaynin inaan lahaynin hada waadix waay hase yeeshee bad bacd alculamaa waxay sheegeen cilad kaley leedahay yani qisadan cilo kale u sheegeen bacd ahlicilm waxay idhahdeen yani waxa weeyaan buurta haniyatulwadaac la yidhaahdo ama nimankii miyiga aadka u kala yaqaanay me buraa yar raggaa gaaban maxaa la idhahda a taag baa la idhahda soo ma taagga haniyatulwadaac ama buurta meesha gosha ahee bur buuraha dhexdooda ah ee haniya haniyatulwadaac la yidhahdo halkuu nebigu ka soo galay nebigu calayhi isalaatu wasalaam markuu ka yimi maka ee uu madiine usoo hijroonayay rasuulku madiine wuxuu kaga yimi jihada junuubka jihada junuubku nebigu kaga yimi madiina haniye haniyatulwadac la haha kuma taalla ban ahlicilmiga qaarkood haniyatulwadac waxay ku taallaa jihada tabuuk ya jihada tabuuk oo galbeedka ah oo madiine galbeedkeeda ah oo xagga ay shaam ka xigta ah xaggaas qofka xaggaa ka yimaadaa markuu madiine soo gelayuu soo marayaa meel la yidhah aniyat lwadaac sidaa awgeed ba bacd lculamaa waxay idhahdeen qasiidadani haddiiba laga soo qaado inay sugan tahay ma sugnee haddii laga soo qaado inay sugan tahay waxaa sawaaba oo sax ah waktigii la yidhi may ahayn waktiguu nebigu soo hijrooday ee uu maka ka yimuu madiine soo galaye waktigii nebiga calayh isalaatu salaam loo qaaday wuxuu noqonayaa waktiguu nebigu qaswatu tabuu ka soo noqday واضح يا اخوان لانها في طريق ايش في طريق تبوك وهذا هو ملحظ قوي ايها الاخوه وملحظ قوي ملحظ قوي وهي وركه نوعاس وركه نوعاس بعض العلماء oo isiri u luuqluuqa ihtimaal oo maxay yiraahdeen waxay yiraahdeen waxa dhici karta nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada soo gelayay inuu dusha ka wareegayo uu aanu toos xagga koonfureed ka imanne xaggaa dusha intuu ka wareegay galbeedka xaggeeda u kacayo xagga diyaar maaratay nimankii la jiray reer qiblatayn xaggooda uu ka galay magaalada oo xagga jihada tabug nebigu ka imaan dhici karta lakin waa isweydiinle maxaa intaa nebiga wareejiyey marka taasi waa yaro baciid waa waa yaro baciid naam axad mashaaikhdeeda ka mid ah macalimiinteydii ka mid ah fii kulliyat alxadiid oo la idhaahdo alistaada doctor anis ibnu طahir alindunusi oo waxa weeyaan almadani ayaa qisadan wuxuu ka qoray risaalo kelideed maca alasaf waan waan iloobay inaan soo eego khulaasadii uu gaadhay laakiin lacallana inaan dib ka sheegno subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk